شمائل الرسول رسول رسول شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب على لسان الحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم waa darsigeennii sagaalaad iyo kitaabkeennii alshamaa'ilu almuxamadiya ama alshamaa'ilu alnebi qaala almu'alifu raximahu allahu tacaala baabu maa jaaa fi dikri khaatami rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wixii ku yimid khaatamkii ama faraantigii nabiga iyo qaabku wax ugu shaabadayn jiray khaatamka aan soo tilmaaneen nebiga ku yaallay calayhi salaatu wasalaam dhabarkiisa ee aakhiru alambiyaa ah iyo wuxuu farqi u dhexeeyaa khaatamkan meesha lagu sheegay khaatamkan meesha lagu sheegay kaasoo kaa aan soo sheegnoo kaleeta ma ahee kaasu waa calaamad shaabadoo nabiga jidhkiisa iyo badankiisa ku taalla laakiin kani waa maxay kani waa waxa la yidhaahdo fargashigiisa caadigaa ah weeyahoo uu wax ku shaabadayn jiray xadaanaa qutaybata darsigu marka xadiidka siddeetan iyo toddobo aniga hadda ii qoraya xadaanaa qutaybata ibnu saciid abu rajaa albaqlaani athaqafi shaykhu sita ila ana bna maaja yarwi lahu biwaasita wa kayru waaxidin can cabdillaahi bni wahbin <clears throat> cabdillaah ninkanuu cabdulahi bni wahmi alqurashiy albarberi alxaafidi mawlaahum cabdulahi bni wahmi bni muslim alqurash abu maxamed almisri alfaqih hiqatun xaafid caabid can yuunus bni yaziid alayliyi can ibni shihaab azuhri muxamed ibni muslim ibni cubayd ibn shihaab azuhri can anas ibni malikin radia allahu tacaala canhu qaala kaana khaatamu nabiyi kaana wuxuu ahaa khaatamunabiyi nabiga khaatimkiisa sala allahu aleyh wasalam min wariqin wuxuu ka samaysnaa fido min wariqin ay min fidatin yacni min fida wa kaana fusuhu fuskiisuna wuxuu ahaa xabashiyan mid xabasho loo nisbeeyey buu ahaa fusku waa waxa yaree badhanka ee dusha kaga dhegan khaatamka ama faraantiga waxa dusha kaga dhegan ayaa waxaa loo yaqaanaa maxay fas baa la yidhaha fas kaatunka ama fargashiga faskiisa ayaa la yidhaahdaa af soomaali fasun baa lagu dhahaa xadaanaa qutaybata bnu saciid abu raja albaqlani athaqafi shaykhu sita ila ana bna maaja yarwi lahu biwasita qaala xadaana abu cawaanata alwadaax bn cabdilaahi alyashkuriy alwaasidiyi albazaaz abu cawaanata mashhuurun bikunyatihi hiqatun habt can abi bishir jacfar ibni iyaas bn abi waxshiyata alyashkuriyi abu bishir alwaasiti hiqa can naafic mawla bni cumara can bni cumara ana nabiya sal ly salama itakhada wuxuu samaystay nebi maxamed khaataman buu samaystay min fidatin fida ka samaysan fa kaana wuxuu ahaa nebi maxamed yakhtimu kii ku shaabadeeya bihi khaatamka waxaa la wixii markaa warqadda markuu qoroo kaleetuu nabigu ku maaragtay yakhtimu bihi alkutub allatii yursiluhaa lilmuluuk muluugta iyo boqorrada waraaqahu u dirayo nabigu ku shaabadayn jiray calayhi salaatu wasalaam walaa yalbasuhu mana xidhan jirin ee meel buu u ooli jiroo wuu dhigan jiray lafdigaasi waa shaad shaadna waxaa la yidhaahdaa mukhaalafatu mukhaalafatulakhar wixii wax badan lagu khilaafaa la yidhaahdaa haba sugnaadee laakiin toban nin war fiican fiicanoo sheegto isku raacday oo dhammaystiran oo la hubo hal ninoo warkiisa lagu kalsoon yahay hadduu warkooda war ka gedsan sheega warkiisa shaad baa la yidhaahdaa mukhaalafatu thiqa biman huwa awthaqa minhu wey marka nabigu waa xidhan jiray calayhi salaatu wasalaam ee ma xidhan jirin wax la layidhaha ma jirto shaabadaheenna haddaan wax ku shaabadayno inta badan markaan ku shaabadayna meel baan dhigannaa laakiin isaga naqshigeeduna wuxuu ahaa yacnihii magaca alle iyo magaciisa iyo magaca risaalada satri wuxuu ahaa muxamed satrina wuxuu ahaa rasuul satrina wuxuu ahaa allah saddexdaa sadar uu naqshigeedu ama lagu naqshadeeyey oo markaa lagu dhejinayaa qaala abu ciisa abu bishri ismuhu jacfar ibn abi waxshiyata waan soo sheegnay xadaanaa maxamuud ibni khaylaan almarwasi qaala xadaanaa xafs ibni cumar ibnu cubayd xafs ibni cumar ibnu cubayd aطanaafis ilkuufi hiqa min rijaali ibni maajah watirmidi wa saaxib sunan huw anafisiy wey qaala xadaana zuhayr abu khayhamata can xumayd ibn xumayd aطawiil can anas ibni maalikin qaala kaana wuxuu ahaa khaatamu rasuulilah sal slam nebi maxamed khaatumkiisu wuxuu ahaa min fidatin fida mid ka samaysan fasuhu faskiisuna minhu min alfidati unbuu ahaa hadda maxaan soo marnay fasuhu e min alxabashiyati buu haddana fasuhu minhu min alfida faskisu wuxuu ahaa minhu min alfidu ahaa xadaanaa isxaaq ibnu mansuur alkawsaji qaala xadaanaa mucaad ibnu hishaam qaala xadaanii abi can qataadat ibnu dacaamata saduusiy hishaam ibnu cabdillah distawaay wey can qataadat ibni dacaamata saduusiyi can anas ibni maalikin qaala wuxu uhi lamaa goortii araada uu doonay rasuulu llahi sal ly slam an yaktuba inuu qoro ila alcajami cajamta muluugta iyo odayaasha cajamiga markuu raba inuu wax u qoro qiila waxaa lagu yidhi lahu nabiga calayhi salaatu wasalaam ina alcajama laa yaqbaluuna ila kitaaban calayhi khaatamun baa layidhi ina alcajama cajamtuhu laa yaqbaluuna ma aqbalan ilaa kitaaban calayhi khaatamun warqad aan shaabadaysnayn ma aqbalaane shaabad samayso nabigu marka khaatunkiisii unbuu shaabad ka samaystay fasdanaca wuxuu samaystay khaataman fa kaanii waxaad moodaa anduru inaan fiirinayo ilaa bayaadihi fii kafihi waxaad moodaa nebi maxamed kafkiisa xagganu marka hadda fasku xaggu yahay soo laakiin maadaama oo magaca alliya magaciisa ay ku qoran yihiin hoos buu nabigu dhigay calayhi salaatu wasalaam hadhowna saasuu u saarayaa marka saasuu u saarayaa qaabkaasu nabigu ugu shaabadaynayaa dhag buu ka siinayaa <clears throat> xadaana muxamed ibnu yaxya saaxiibkeen muxamed ibnu yaxya ibnu cabdillahi ibni khaalid ibni faris aduhli ibnu du'ayb adduhli abu cabdillaahi naysaburi hiqatun xaafid jaliil qaala xadaanaa muxamed ibni cabdillaahi alansaariyu ibnu lmuhanna ibnu cabdillaahi bni anas ibnu malik alansaari abu cabdillaahi albasri alqaadi hiqa qaala xadaanii abi aabbihoo ah aabbihiina waa muhanna ibni cabdillaahi wey qaala can umaamata buui can umaamata ibni cabdillahi bni anas ibni malik alansaari albasri saduuq can anas ibni maaliki radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa naqshu khaatami rasuula sal slam muxammadun buu ahaa satrun wa rasuulun buu ahaa satrun wallaahuna satrun bay ahayd nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam khaatamkiisa ama moorigiisa ama shaabadiisa wax ku shaabadaye fargashigiisa waxyaalaha lagu xardhay waxyaalaha lagu xardhay ee lagu naqshadeeyey ee lagu hagaajiyey ee uu wax ku shaabaday waxaa ka mid ahaa saddex muxammadun oo sadara rasuulun oo sadara iyo allahu oo sadara xaddatanaa nasr ibnu caliy aljahdamiy shaykhu sitta abuu camr hore mayna usoo marin nasr ibni caliy ibni nasr ibni caliy ibni sahbaan aljahdami abuu camr hiqatun thabt shaykhu sitta qaala xaddatanaa nuux ibnu qays ibnu rabax alasdi abu ruux albasri akhuu khaalid ibni qays saduuqun rumya bitashayuc can qataadata ibni ducaamat asaduusiyi can anas ibni malikin anna nabi sal slama kataba waa qoray ilaa kisra wa qaysara wanajaashi xalay baan soo marnay istilaaxaad qaababka loo yaqaana kisra iyo qaysar iyo najaash faqiila lahu waxaa lagu yidhi nabiga inahum laa yaqbaluuna kitaaban ila bikhaatamin inahum iyagu laa yaqbaluuna aqbali maayaan kitaaban kitaab ilaa bikhaatamin inuu moori iyo shaabad leeyahay oo la shaabadanya fasaaqa rasul l slam baa markaa dhalaaliyey khaataman ayuu dhalaaliyey xalqatuhu xalqadiisa ama wareeggiisa ama garaangirtiisu fidatun fido ay tahay garaangarta uu ka samaysan yahay iyo wareegga uu ka samaysan yahay waa fido waa nuuqisha waa la xardhay fiihi muxammadun rasuulullaahi baa lagu xardhay cid kalena looma ogolaynoo adu hadda kuma xardhan kartid shaabadaada nabi maxamed iyo ilaahay magaciisiiyo kulli waxaasoo dhan nahyi baa ku soo arooray xadaana isxaaq ibnu mansuur alkawsaj qaal xadaana saciid ibnu caamir addubaci abu muxamed albasri hiqatun saalix wa qaala abu xaatim rubama wahima walxajaaj ibnu minhaal alanmaati abu muxamed asulamiy albasriyu hiqatun faadil an hamaam ibn yaxya alcawdi an ibni jurayj saaxiibkan waan jeclaan jirnay an ibni jurayj cabdilcaiiz cabdilmalik ibn cabdilcaiiz ibn jurayj alumawi lmaki hiqat faqiih faadil wa kaana yudallisu wa yursil aad baan u mari jirnay ummahaadka markaan dhahanadday an ibni jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaiiz ibn jurayj an izuhriyi muxamed ibn muslim wuxuu yidi shaaba zuhri can anas ibni malikin ana sal slam kaana kaana wuxuu ahaa nabi maxamed idaa dakhala markuu galo alkhala'a suuliga nazaca waa siibi jiray khaatamahu khaatamkiisa xadiisku waa daciif weeye yacni idaa araada dukhuula alkhalaa'i hadduu nebi maxamed doono suuliga gelitaankiisa waa iska siibi jiray waa iska furi jiray xadiidka markaa dacfi baa ku sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam ma uusan siibi jirin fargashigiisa xadaثna mm-hmm. isxaaq bn mansuur qaala xadaثna cabdالlahi bn numayr qaala xadaثna cubaydالlahi bn cumara can naafic mawla bni cumara ninka la yidhahdo cabdullaahi bn numayr alhamdani abu hishaam alkufi hiqat saaxibu xadiiث min ahli الsunna can naafic mawla bni cumara can ibni cumara cubayd cubaydlahi bni cumar alcumari baa meesha ku jira qaala xadaanaa cubaydulahi bni cumar alcumari can naafic can ibni cumara qaala ittakhada waa samaystay rasuul sal slam khaataman min waraqin fida ka samaysan fa fii yadihi gacanta ayuu nabiga ugu jiri jiray ay kaana hada alkhaatim yakuunu daa'iman fii yadihi gacantuu gelin jirayna ama waa tan ama waa tan ama waa tan ama waa taas laakiin suulkana lama geliyo farmurugsatada ama sabaabadana lama geliyo fartaa dhaxana lama geliya iyadana uma kaana fii yadi abi bakrin buu ku dembeeyey wa yadi cumara buu ku dembeeyey uma kaana fii yadi cuhmaana buu markii dambe ah waa isla asagii laftirkiisii waa la kala dhexlayey xataa waqaca ilaa uu kaga dhacay cuhmaan fii bi'ri ariisin bi'ri ariis bi'ri lfallaax ceelka caanka ah ee ariis la yidhaahdo ilaa uu kaga dhacay cuhmaan ibni cafaan radia allaahu tacaala canhu wa ardaah <clears throat> bartaasuu kaga dhacay mar hadduu hadda halkaa kaga dhacay saacaddaas maalintaa laga bilaabo khilaafadii cuhmaanna sidaa uu fargashigaas u fakada unbay u kala daadata iyaduna markaan siirada marayno suwara min xayaati saxaaba maraan akhrin jirnay aan aad u faahfaahinay iyo raxiiqa wuxuu ahaa garan maayo midkood buu ahaa naqshuhu xardhanaantiisu muxamedun rasuululahi ba sl baabu maa jaaa fi ana nebi sal slama kaana yatakhattamu fii yamiinihi nebi muxamed fi larjax gacanta midigta ayuu inta badan fargashiga gashan jiray waana fartaas iyo fartaa yaray ku xigta markaa yadhaawe fartaas ama fartaas ama fartaas ama fartaas xadathana muxamed ibnu salim ibna caskar ibna caskarin ilbaqdaadiyu muxamed bn sahl bn caskar atamiimiy abu bakr najaar hiqatun habt wa cabdullaahi bn cabdiraxmaan qaala akhbaranaa yaxya ibni xasaan yaxya ibni xasaan atiniisi albakriy abu zakariya albasri hiqa can man qaala xadatanaa sulaymaan ibni bilaal ataymi abu maxamed almadani hiqa can shariik bni cabdillaahi ibni abi namirin shariik ibni cabdilahi bn abi namir alqurash abu cabdilaahi almadani saduuqun yukhdi can ibraahiim ibni cabdilaahi bi'riga asagaa bi'ru ariis xaggee ku ooli jiray huwa bi'run macruufun qariibun min masjidi qubaa cinda almadiinati sidaa u fahan ariis bi'ru ariis baa la jira bi'ru alfallaaxiin waa beeraha yararka ee masjid can shariik bni cabdillaahi bni abi namirin can ibraahiim ibni cabdillaah ibni xunaynin can abiihi aabihi cabdillahi bni xunayn can cali bni abi aalibin ana nabi sal slam radia allahu tacala canhu kaana wuxuu aha nabi maxamed yalbasu kii xidhaa khaatamahu khaatamkiisa fii yamiinihi gacanta midig nabi maxamed wuxuu ku xidhan jiray gacanta midig ayuu markaa khaatamka u isticmaali jiray xadiidka gacanta midig sheegaya aad mooddaa inuu xoog badan yahay ama akaru taxaaba gacanta bidix bay ku xidhan jireenba ayagu gacanta midig inta badan hawshaa u badan maba lagu xidhan karaba marka tabiidixdaa fiican oo ka qurux badane tabiidixdaa iskaga xidha xadaana muxamed ibnu yaxya ibnu faris aduhli naysaburi alxaafid qaala xadaana axmed ibnu saalix almisriy abu jacfar ibnu dabariy iqatun xaafid takalama fiihi annasaa'i bisababi awhaamun lahu qaliila qaala xadaana cabdulahi bn wahbin alqurashiy bariy alxaafidi mawlaahum ninka dhi jirna wey saaxiibkan can sulaymaan bni bilaal can shariik bni cabdillaahi bni abi namir naxwahu ragga waan kala naqaanaa soo ma ibnu jurayj hadduu ku dhaho cabdilmalik iyo ibnu wahbin cabdalla alqurashiy albarberi alxaafid raggaas waa ragga caanka ahaa wey ahlulxadiidka can sulayman bni bilaal can shariik bni cabdillahi bni abi namirin naxwu naxwi xadiii saabiq xadaana axmed ibnu maniic albagawiyu xadaana yaziid ibni haruun can xamaad ibni salamata qaala ra'aytu waxaan arkay buuhi ibna abi raaficin baan arkay ibna abi raaficaasi cabdiraxmaan ibni abi raafic waa nin maqbuula buu dhahaa xaafidku sidaasuu dhahaa taadiibulkamaalka amaa axmed ibnu saalix aan horeen soo marnay waxba asagu dhib ma leh axaadiida horan buu taabacaynayaayo laa ba'sa bihi yatakhatamu waa ku fargashiyeysan jiray nabigu fii yamiinihi midigtiisa fasa'altu waan weydiiyey can dalika faqala wuxuu uhi ra'aytu cabdullahi bna jacfar markaa maya ra'aytu ibn abi raafic baan arkay yatakhatamu fii yamiinihi dheh wadaadka ibn abi raafica ah, hadda aan maraynay ibraahiim ah waxaan u jeedaa cabdiraxmaan ibn abi raafica ah, baan arkay buu ihi xamaad eh, ibnu salama abu salamat albasri baa dhahaya isagoo gacanta midig khaatum ku xidhanaya fasaaltu markaasaan weydiye can dalika faqan wuxuuhi ra'aytu cabdullahi bni jacfar baan arkay cabdullahi ibnu jacfar baan arkay buu ihi yatakhatamu fii yamiinihi wa qaala cabdullahi ibnu jacfar kaana rasul slam yatakhatamu fii yamiinihi markii asaga aan weydiinana wuxuu yidhi buu ihi amba nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa la iga sheegay ama la iga soo guuriyey oo la iga soo minguuriyey marka laa ba'sa biha de waa waaba saxba xadaana yaxya ibnu muusa qaala xadaana cabdulahi ibnu numayr alhamdani qaala xadaana ibrahim ibnu lfadli waa matruuk weye ibrahim lfadl almaqzumiy almadani abu isxaaq matruuk waa matruuk yani matruuk macnaheedu waa xadiidkiisa waa laga tegay weye can cabdillahi bni muxamed bni caqiil can cabdillahi bni jacfarin ana nabi sal slam kaana yatakhatamu fii yamiinih midigtuu nebigu ku xidhan jiray fargashiga xadaana abulkhaaab ziyaad ibnu yaxya shaykhu sita زياد بن يحيى بن حسان أبو الخطاب الحساني النكري البصري ثقة قال حدثنا عبد الله بن ميمون ابن داود القداح المخزومي المكي منكر الحديث متروك اللي تبوى حق حديثك عن جعفر بن محمد جعفر كي عالم كاوي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المعروف بالصادق صدوق فقيه إمام عن من عن أبيه muxamed albaaqir aabbihiina muxamed ibni caliy bn alxusein ibni caliy bn abi aalib asajaad abu jacfar albaaqir baqara bilcilm hiqatun faadil waa nimankay shiica ku baaba'day ku dhuntay can salti ibni cabdillaah salti ibni cabdillahi ibni nawfal ibn alxaaris ibni cabdilmatalib ibn hashim maqbuul weeye waa daciif <clears throat> xaafidkaasaa yidhaahda qaala wuxuu idhi kaana ibnu cabbaasin wuxuu ahaa yatakhatamu fii yamiinihi walaa ikhaaluhu umana malaynaya buri ilamana ah ilaa qaala inuu yidhi ibn cabaas markii la weydiiyey kaana wuxuu ahaa rasuula sal slam yatakhatamu fii yamiinihi inuu midigta ku xidhan jiray farkashiga xadaanaa muxamed ibn abi cumar alcadani xaafid qaala xadaanaa sufyaan sufyaankaasi waa sufyaan waa sufyaankee haddee sufyaan bnu cuyayna can ayuuba ibni abi tamit asakhtiyaani haddaad aragtid ayuub ibn abi tamit asakhtiyaani qablahum aad aragtid eh, sufyaan sufyaan ibnu cuyayna un weeye un baa loo badan yahay hadduusan thawr ahayn waa isku dabaqan can ayuub ibnu muusa dha marka ayuub ibn abi tamit ma aha waa ayuub ibnu muusa ibnu camr ibni saciid ibn alcaas abu muusa almaki alumawi hiqatun thabti can naafic mawla bni cumara can ibni cumara ana nabi sal l slam ittakhada waa samaystay khaataman min fidatin wa jacala wuuna yeelay fasahu faskiisa mimaa kii ayuu yeelay yeliixiga kafahu sacabka hoose laa daahirka maha waa baatinka hoose wey wa naqasha waana xardhay fiihi fi lkhaatam muxamadun rasuululahi wanaha waa rabay nebi maxamed an yanqusha in la xardho axadun axad an yanqusha inuu xardho axadun axad calayhi cala alkhaatam wa E, khaatamkaasina aladii kii waya saqata kaga dhacay min mucayqiib saxaabiga la yidhahdo fii bi'ri ariisin bi'ri ariis buu kaga dhacay adee cumaan miyuu u hayey ma asagaaba waagii dambe lagaga tegey mooji lama yaqaano inuu hayn jiray u badan tahay ama cumaan u dhiibay laakiin cumaan xilligiisii ayuu dhacay waa inaad saa u fahamtid xadaana qutaybata ibnu saciid abu raja albaqlaani athaqafi shaykhu sita ila ana bna maaja yarwi qaal xadaana xaatim ibnu ismaaciil can jacfar ibni muxamedin can abiihi qaala kaana alxasanu xasan wuxuu ahay walxusaynu yatakhatamaani kuwii ku faraanti gashada fii yasaarihima gacanta bidix gacanta bidix ayay faraantiga ku xidhan jireen wey xadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan qaala xadaana muxamed ibnu ciisa atabaac wa huwa ibnu tabaac buu ku dhihi doonaayo muxamed ibnu ciisa ibnu najiix albaqdaadiy abu jacfar ibnu tabaac hiqatun faqiih qaala xadaana cabaad ibnu alcawaam cabaad ibn alcawaam ibni cumar alkilaabi abu sahl alwaasiti e hiqa can saciid ibn abi carubata ahbatu naasi can qataada iska saciid ibn abi caruba mihraan alyashkuri abunadir albasri hiqatun xaafid lahu tasaaniif lakinahu kathiiru tadliisi wakhtalada wa kaana min ahbat annaasi fi qataada can qataadata ibni dacaamata asaduusiyi can anas ibni maalikin anahu kaanahu nebi muxamed sal ly slam kaana wuxuu aha yatakhatamu fii yamiinih wa qaala abu ciisa wuxuu yidhi hada xadiidun gariibun laa nacrifu min xadiidi saciid ibni abi carubata can qataadata can anas can sal slam naxwa hada ila min hada alwajhi wa rawaa bacdu asxaabi qataadata waxay sheegeen can qataadata can anas ibni maalikin can sal slam naxwu naxwi xadiidi saabiq anahu kaana yatakhatamu fii yasaarih wa huwa xadiidun laa yasixu aydan bal saxa haada cinda muslim muslim baan ku marnayba isagoo xadiidku ansaxay marka laa baasa biha wax dhiba kuma jiro waan uga cudur daarayna marka inuu qaabka maxaan ku dhahay isheeg tirmidi u we lakin xadiidku xadiid sugan wey xadathana muxamed ibnu cubayd almuxaaribiy ibnu waaqid almuxaarimi abu jacfar anaxaas alkufi saduuq qaala xadathana cabdulcaziiz ibn abi xaazim cabdulcasiiz ibn abi xaazim salamata ibnu dinaar abu tumaamata almadani saduuqu faqiih can muusa ibni cuqbata saaxibu almaghaazi can naafic mawla ibni cumara can ibni cumara qala wuxu uhi ittakhada waa samaystay rasul sal slam khaataman min dahabin dee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa qabla nahyi weeye intaan dahabka la xaaraantimaynin wey ah, nabiga caleyh xadiidkii eh, saxiix ahaa yacnihii xaraamun addahabu yacnihii eh, walxariiru eh, xaraamun calaa dukuuri ummati ya yacnii dumarka u bannaan yahay inay isku qurxiyaan laakiin ragga waa ka xaaraam wey idan khaataman min dahabin waa eh, qabla taxriim weeye yacni qabla taxriimi adahabi cala arijaal wey fa kaana wuxuu aha nabi maxamed yalbasuhu kii ku xidha fii yamiinihii midigtiisa faittakhada annaasu khawaatima dadkii baa waxay samaysteen marka khawaatiim oo min dahabin ah fa taraxahu sal ly slam baa tuuray nebi maxamed markuu arkay dadkiiba wada xidho wada dahab ka wada lalmado shuruq shalaqa buu iska tuurayba wa qaala wuxuu ihi laa albasuu xidhan maayo abadan fadaraxa annaasu khawaatiimahum dhammaantood nabigay ku daydeenoo ayaguna markaasay ayaguna daadiyeen baabu maa jaa fii sifati sayfi rasuuli lah sal slam halkaa inoo joogo in sha allah ilaahay idankii